صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد weli waxaan ku jirnaa kitaabu janaa-is waxaanan soo dhamaynay beydkii dhaqitaankiisii iyo kafankiisii waxaanan dhexda kaga jirnay salaadii lagu tukanayey oo aynu ka soo marnay qeybta ah sida loo kala mudan yahay iyo axkaam guud oo salaada la xiriirta xukunkeeda iyo jamaacadeeda waxaan soo gaarnay halka uu yihi wayaqifu limaamu cinda ra'si الrajuli wa cajiizati اlmara wayaqifu limaamu imaamka dadka janaazada tukinaya ama keligii ha noqdo ama ha lala tukadee waxa uu istaagayaa cinda ra'si الrajuli rag hadduu yahay qofka meydka ee janaazada lagu tukanayo madaxa agtiisa iyo xaggan hore ee garbaha iyo madaxa ku aadan buu istaagayaa wa cajiizati ilmarati qofta dumarka ahna halkaa miskaha iyo bartamaha ah buu iskaga aadinayaa taase nabigay ka sugan tahay sala allahu alayhi waalihi wasalam in markuu janaazada ku tukanayo hadday janaasadu janaazo rag rag tahayna garbaha iyo madaxu isaga aadin jiray hadday janaasaha haween iyo dumar tahayna xaggaa bartamaha dhexda iyo miskaha ayuu isaga aadin jiray oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam haween dhimatay intii loo keenay faqaama calayha wasataha halka bartamaha ah ee dhexda ah buu istaagay anas ibni maalikina laba janaazayt oo kala duwan inta loo keenay uu tii raggana xagga madaxa agtiisa istaagay tii dumarkana xagga dambe iyo miskaha agtoodu istaagay marka la weydiiyeyna wuxuu yidhi saasaa sunnadii nabiga sala allahu alayhi waalihi wasalam intaasoo dhani goobta la istaagaya ay kutusaysaa kadib culimmadu waxay isku dayeen bal inay wax uun ka bixiyaan sababta loo qaydiyey ee raggana la yidhi xagga hore hadla istaago garbahayo ku saabsan dumarkana xaggaa dambe ha la istaago waxna iskumaanay waafaqin intaan ogahay wax daliil oo cadoo sababta iyo xikmada caddeeyana ma jiro laakiin haddii laga badin waayo inta eraygooda uu marayay u badan tahay waxay leeyihiin raggu waxa ugu badan ee uu wax ku geeyo geysta waa qaarka hor iyo gacan waa gacan fudud yihiin waxbaa la dilay waxbaa la dhaqray iyo wixii la halmaala xagga qaarka hore ay dunuubtoodu u badan tahay bay yidhaahdeen dumarkana dunuubtooda u badani waxay khasaa'istoodu u badan tahay xagga dambe calaa kulli xaal waa iska qaarkood waxay arrinay iska qiyaaseen weeye aayad iyo xadiid iyo ijmaac midna maaha ayb fain ijtamaca hadday isu yimaadaan janaa dhowr janaaza haddii la isu keeno hal janaaza ka badan haddii goobtii isugu timaado waxaa dhintay ee lagu tukanayaay hal mayd hadduu ka badan yahay falafdalu sida wanaagsan ifraadu kullin mid kastaba in loo keli yeelo kulli waaxidin mid kasta bisalaatin mid walba mid mid in loogu tukadaa fiican si mid waliba marka la ducaynayo isaga ducadii qasadka iyo gaayada ahayd lagu kal yeelo nabigeennana waa ka sugan tahay calayhi salaatu wasalaam isagoo dad dhintay janaazada halahal ugu tukaday way ka sugan tahay oo maalintii uxud shuhadadii dhimatay waxaa ka sugan min xadiid ibni cabaas oo imaamu tabaraani iyo kayrkii warinaya in nabigu uu xamse ku tukaday radia allahu canhu ardaahu kadibna janaazooyinkii la keenay middii lasoo dhigaba iyadiyo xamdu ku tukanayey ku saddexaad baa la keeni salaad saddexaad buu ku tukanayey sidoo kale waxaa laga wariyey axaawi ay ka wariyeen min xadiidi cabdillaahi bni zubayr radi allahu canhuma waardaahuma taasaa tilmaamaysa wayajuuzu waxaa banaan an yusaliya calayhim janaazooyinka inuu ku tukado dafcatan waaxidatan hal mar inuu ku wada tukado hal salaa ku jamciyana waa bannaan tahay iyadana waxay ka sugan tahay in cabdillaahi bni cumar radi allahu canhuma wa ardaahuma si imaamu nasaa-i iyo bayhaqi iyo keyrkood warinayaan oo ka sugan sagaal janaazaa la isu keenay markaasuu ku wada tukaday nin raggii kamid ahaa goobta joogoo taabiciintii ahaa baa arrintii isdiitiiyey saxaabo koox oo meesha tubnayd ayuu yihi maa haada ruuxan muxuu yahay halka salaada isugu geynayo goobta waxaa joogay abu hurayra abu saciidin alkhudri iyo ibn cabaas iyo abu qataada afartaasaa mid ahay saxaabadii safka ku jirta tukanaysa markii uu hadal isagoo aada u diidan oo arrintan la yaaban wuxuu yidhi waxani maxay tahay sidan maxay tahay markaasa iyagii waxay ku yidhaahdeen si kooban saasaa sunnadii nabiga sala allahu alayh waali wasalam sunnadii nabiga sidaasaa abay yidhahdeen halkaa waxaa laga gartay in janaazooyin badan hadday isu yimaadaan hal mar lagu wada tukan karo masaladaa mas'alaa ka dhalatay marka haddii janaazooyin badan isu yimaadaan waxaa dhici karta min jinsin waaxidin inay yihiinoo wada rag ah ama wada dumar ah waxaana dhici karta inay rag iyo dumar isugu jiraan see loo kala dhigayaa janaazooyinka keebaa xagga imaamka soo xigaya keebaase xagga dambe ee qiblada xagga shamaraya labadaa mas'alo iyo labadaa suuro buu ka hadlay wa bacduhum qaarkood bayna yadayhi hortiisa ay yihiin bacduhum khalfa bacdin qaarkoodna qaar ay ka dambeeyaan haakadaa sidaa un ay isu daba bu ku tukan wayarihi rajul ninkaa xaggiisa soo xigi uma asabiyu carruurta yararkaa ku xigi uma almar'atu haweenkii baa ku xigaya hadday rag iyo caruur iyo dumar iyo isugu yimaadaan ragga waaweyn baa xagga hore la soo marin oo imaamka soo xigi oo qiyaasan calaa salaati salaada marka la tukanayo imaamka safka ugu xiga ragga waa weyn bay ahaan jireen caruurtuna waa ka dambeyn jireen haweenkuna waa kasii dambeyn jireen abwaabu salaati ljamaacana kusoo marnay masaladuna waa masalatu salaade imaamka iyo axadiisa xigaya weeye imaamka waxaa u xigaya alrajulu uma asabiyu uma almaratu waa qiyaasan calaa salaati ljamaacati wey say sufuufta imaamka u kala xigeen hadda dhihi mayna say u kala horreeyeen leanna say u kala horeeyeen haddii la yidhaahdo say qiblada u kala xigaan bay ahayd laakiin kala horeyntii salaada asalkeedu sidii imaamka loogu kala xigee loogu kala dhow yahay baa loo kala horeeyey haddana sidii imaamka loogu kala dhow yahaydii un baynu ka dhigaynaa wey uma alafdalu falafdalu kadibna sida loo kala fadli badan yahay hadday isku jinsi yihiin weeye suurada labaad hadday rag keliya yihiin ama dumar keliya yihiinna laba suuray yeelataa injinsin jinsin waaxidin janaa'istu hadday yihiin janaaistan isku mar baa la keenay mise way soo kala horeeyeen haddii suurada koobaad oo isku mar la keenay ay tahay oo raggu badan yahay ama keligood ba yihiin ama dumarku badan yihiin ama keligood ba yihiin alafdalu falafdalu baa loo kala hormarin oo hadday rag keliya yihiinna xagga imaamka waxaa loo soo kala xijin say u kala khayr badnaayeen dumar keliya hadday yihiinna say u kala khayr badnaayeen hadday rag iyo dumar badan yihiinna qaybta ragga marka la joogo alafdal falafdal baa loo soo kala dhaweyn qaybta dumarkana sidoo kaleeto daliil khaasa ma laha laakiin sufuufta iyo salaada iyo janaa-ista marka la yidhaahdo afdaliyada in la ictibaariyo wax lagu saleeyo asalka daliil bay leedahay nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu shuhadaa uu xudin aasayey dadkiina uu batay qubuurta qaarkeedna laba saddex qof in la geeyo laba laba loo aasayay mararka qaarkoodna hal kafan ah lagu wada kanfayey wuxuu dhihi jiray ayuhumaa aktaru ah, akdan lilqur'aan koodeebaa qur-aanka ku horeeyey kii uu ku horeeyu xagga qiblada iilka hore marinayay haddaba afdaliyadii in lagu kala hormariyo janaasooyinkii markii xataa qabriga la dhigayo taa waan haynaa salaada sufuufteedana iyadana waxbaan dugsan karaa oo haynaa nabigu isagoo la hadlaya saxaabada waa kii yidhi liyaliyanii ulul ululaxlaami minkum annuhaa uma aladiina yaluunahum dadka waxgaradka ee odayaashiina ah ay gu xigaan kadibna dadka xiga saa darteed ahlulfadligaa la hormariyay culimmadu kaga hadlaa baabu sufuuf tanna baabkeedii weeye labada mas'alo baa afdalnimada in la hormariyo qofku qofkii acmaalu lkhayra ama sifaatu lkhayra uu dheer yahay in lagu kala hormariyo jinsiga masaladaa loo daliishaday bay waxoogay dugsadeen laakiin waxaan iyadu qiimeyn lahayn baa jirta hadday dadku meydku soo kala horreeyeyna safka salaadu si loo kala horeeyaa loo kala horgeli jiray sawma alxaqu liman sabaqa dheh janaazadu hadday soo kala horeyso ta usoo horeysa hadday min jinsi rag keliya ama dumar keliya yihiin ta usoo horeysaa imaamka uxigi saa darteed wuxuu ku yihi walow jaaa waaxidu bacda waaxidin qudima ila imaami asbaqu walow mafduula wasabiyan mu jeedaa laakin walaa ictibaara qiimeyn male biriqi adoonnimo iyo walxoriyati qofkan waa addoon buu ahaa iyo xor buu ahaa marka uu dhintay kadib axkaamta fadiilada iyo sufuuftu kuma salaysna haweenkuna waa un haween ragguna waa un rag xoriyaiyo addoonnimo waxba kuma salaysmaan abwaabta salaad iyo taqdiimkeeda iyo kala horeynteeda walidaalika baabkan lagu kala salayn maayo ragga axraarta la lasoo horumarino addoonka wuu ka dambaynaya la dhihi maayo walow jaa-uu hadday yimaadaan waaxidun midbaa bacda waaxidi mid kala gadaashii la keeno way soo kala horreeyeen qudima ila alimaami imaamka waxaa loo horumarin oo loo dhaweynayaa alasbaqu kii soo horreeya walow mafduulan musabiyan ilmo caruuriyo nin laga fadli badan yahayba ha noqdee markii xaqoodii isku mar imaatinka tasaawiye dhaco baa afdaliyada la hormarin haddiise laba soo kala horeeyo alxaqu liman sabaqa wey ninka soo horreeyey baa xaqa iska leh sida sufuufta masaajidkaba ninkii soo hormaree booska qabsadaa iska lahaa soo maaha war nin yaroo xoogay duub weyn baa yimid ee safka ka soo bax lama ogolo wadaad kaa duugeyn baa yimide iyo nin qur-aanka kaa babin og baa yimide sabka soo bax meesha kuma jirto saas darteed haddii janaazadiina uu soo horeeyo maydkani isagaa xaqa iskale ila mar'ata haweenta maahane oo fa tuakaru waa la dib dhigi lidakari qof raga almutaakiri majiiuhu imaatinkiisu u dambeeyey haddiise janaazada soo horreysay dumar ay tahay oo janaaze ragga gadaal laga keeno ta raggaa xagga imaamka la marin waayo asalkii salaaduba safka hore nin hawee rag gadaal ka yimid iyo dumar horey usii joogay ninka gadaal ka yimid unbaa safka hore ka lahaa sidii loo kala lahaa baa loo kala leeyahay dhahdaa masalada uma yawi wuxuu niyoonayaa inuu salaad janaaze tukanayo oo amwaadan uu ku tukanayo niyoonayaa wayajibu tacarudu inuu u bambaxo niyada ku daro baa waajiba lilfariidati inay waajib salaada waajiba tahay niyada uu niyoonayo salaadu inay waajib tahay inuu niyada ku daran oo geliyo wey inama alacmaalu biniyaatihi wey wainamaa likulli imri'in maa nawaa waxaad niyootaad leedahay farad baa lagaa rabay faradkii niyat inaad niyootuun buu kaaga dhici duuna fard kifaayati faralka noociisa khaaska ee waa fardu kifaaya oo cayn ma aha qasab ma inaad niyooto walow sallaa hadduu ku tukado calaa qaa'ibin qof maqan janaazadii buu tukanayaa kalfa man yusallii qof tukanayuuna daba taagan yahay calaa xaadirin meyd yaalla sax way ah asaxaysa dadkani maydkada ay ku tukanayaan adiga iyo safkaaga dambana niyadiinu qof maqan baad ku tukanaysaan meel kale ku dhintay ma asaxaysaa waxay dhaheen ha waxaana ka qiyaasanna bay yidhaahdeen qiyaasan cala alqadaai khalfa aladaa'i wannafli khalfa alfardi nin salaad adaa tukanaya adoo qada tukanaya waad ku xidhan kartaa baan soo marnay nin farad tukanayana adoo sunno tukanaya waad ku xidhan kartaa cagsigana waa dhici kartaa labadaaba haddii nafmigii salaadu iswaafaqay inay adda iyo qado iyo farad iyo nafli tahayna ay kala duwanaan karto laba farad oo laba qof lagu kala tukanayo waxa ugu badanee takaayibka ay noqoto waa in lagu tukaday oo la aasay oo jinsulqadaa ay tagtay ugu fogaan tegi marka saa darteed waa sixi oo qof maqan ba lagu tukan karaa hadda munaasabad buu u keenaye mas'alada ka mas'alo ahaan salaad calal ghaayib buu keeni doonaa laakiin wuxuu u keenay inayna shardi ahayn isku meyd inaad ku tukanaysaan janaazada oo imaamku meydku ku tukanayo midaan ahayn ado aad ku tukan karto qida ad u qasdaysaan qasadka janaazada haddii faradkii janaazada aada tukanaysaan ninba ninkuu rabay inuu la qasdi karo baa halkaa laga gartay buu kuleeyahy qiyaas min baabi qiyaasi wey ayb niyadii bayna mas'aladaasi inaga soo gashayo ma janaazadan niyoon qasab maaha tanna waa niyoon kartaa tuma qana waa niyoon kartaa wey wayukabiru arbacan afar jeer buu takbiirsanayaa raafican yadayhi labada gacmoodna kor buu u qaadi wayadacu yumnaahu gacantiisa midigna calaa yusraahu bidixdu korka ka saari bayna kuli takbiiratayni laba takbiiradadoo kastaba halkan saddex mas'aluu ku sheegay oo takbiirta la xidhiirta midda koobaad takbiiruhu waa afar in laga badiyo way soo aroortay oo nabigu shan ilaa sagaal takbiirood baa soo aroortay laakiin jamhuurta fuqahadu waxay leeyihiin wixii afar ka badan waa mansuuq afartana nabigu ala takbiiro badan buu takbiirsan jiray wixii ugu dambeeyey salaadiisii cala najaashiyi bay ahayd najaashi salaadii uu ku tukanayeyna afar buu takbiirsaday xilli dambana way ahayd oo waxaa la ysku hayaa salaadaa najaashi uu ku tukaday fatxu maka miyay ka horeysay mise way ka dambeysay horta kol laba fatxu khaybar sanadkii toddobaad ama aakhirkiisii ama way ka dambeysay ee hijrada ahaa fatxu markana sanadkii sideedaad buu ahaa oo waxaa caddaynaya inay ka dambaysay khaybar salaada waxaa googjoog ka ahaa abu hurayra iyo cimraan ibni xusein cimraan ibni xuseinna wuxuu soo islaamay bacda khaybar buu soo islaamay abu hurayrana wuxuuba madiine yimid oo yimidba nabigu yimid alai slam iyadoo khaybar intay dhamaatay haniimadii weli aan la qaybsan buu yimid wuxuu ka mid ahaa dadka haniimada wax laga siiyey iyagoon dagaalka gelin labadoodaa waxdabada xilligaa kadib goobjoog ka ahaa nabigoo najaashi oo dhintay ku tukanaya saaa ka dambeysay culamada qaar ba waxay leeyihiin waxaa goobjoog ahaay oo xaadiray ibn cabaas oo wiil yaraa janaazada wax kaga tukaday oo riwaayaad bay daliishanayaan ibn cabaasna sidiisaba madiina yahaydee madiine bacda fatxi makuu yimid oo aabihii cabaas markay muslimiintu maka kusii dhawaayeen waa kii abu sufyaan banaanka ula soo baxay ee la socday waa layna hayaa lalahaaye meesha lagu qabtay iyagoo waxoogay beeqaaqi iyo sahan waxoogay meelaha dhuutaaleyn ee dhab la siiyey wey xilligaa kadib buuba madiino wareegay haddaba hadduu goobjoog salaadii janaazadee najaashi madiino goobjoog ka ahaa bacda fatxi makata wey macnaheedu waa dambay arrintaasi dhacday saa darteed bay fuqahadu waxay leeyihiin tanaabaa nasakday wixii hore oo dhan mid baan laakiin laisku inkirsanayn inta aalibka jamaahiirta ugu badan ay qabaan inay afar tahay uguna yar tahay haddaba afar baa takbiirsan raafican yadayhi gacmuhu oo dhan kor u qaadi markastoo takbiirsanayso allahu akbar baa dhigoo gacmaha kor baad u qaadi amaa takbiirta ugu horeysa ee nusuusteedu way iska caddahay wa amaa takbiiraha ka dambeeya waa masale culimada isku khilaafeen laba laba arrimoodba waa loo cuskaday marka cumuumkii aan salaatul ciid masaladan kusoo marray daliilkeedo takbiiraadka salaada asalku gacmaha kor in loo qaado wey oo waxay yidhaahdeen takbiir salaadaha caadigaa ah la takbiirsada adoo taagan oon gacmo kor loo qaadin salaadaha kale maba jirtaba markaad xiranaysa allahu akbar baadi markaad rukuucayso allahu akbar baa dhihi soo labada ugmaha takbiiraha markaa taxiyaadka ka soo kacdo amaad soo istaagtana allahu akbar baad dhihi maxay dhaheen ba takbiir fi lqiyaami salaada dhacdan gacmo kor loo taagin maba sibtaba tanna kuwii un raacaysa qiyaasa waa mas'ala waxaa kale dhaheen waxay ka sugan tahay cabdillaahi bni cumar inuu takbiir kasta gacmaha kor u qaadi jiray masalada intaa ka badan aan yar weyneyne walaa yucrafu lahu mukhaalifu min asaxaabati saxaabi khilaafayna labada garanayo intaa markaan isku darsano waxay yidhaahdeen baan uhaysanaa haddii la yihahda xadiid abi hurayra o daaraqutni iyo keyrkood warigeen baa jira oo takbiirta hornabigu kor u qaadi jiray uma laa yacuudu ah waxay dhaheen xadiidkaasi daciif wey biitifaaqi xufaari haddaa tirahda sheekh naasir iya taxsiiniyeyna waxay kuleeyihin annaga de sheekh maasir ragga kutubta qora wayba ka horreeyeen hortiibay xufaadda isku raaceen inuu daciif yahay wax muxadidiinta xufaadda isku raaceen inuu daciif yahay annaga maxaa noogu wadaa bay kuleeyihin calaa kuli xaal gacmo korowqaadkii wey wayadacu yumnaahu calaa yusraahu bayna kuli takbiiratayn takbiirta kasta markaad gacmaha koru qaadana labada gacmood midigtaad korreysiin bidixna isu haysa saari halkay laabtaad gacmaha saari jirtay amaa takbiirat lixraamka garanay o amaa takbiiraha kale maxay dheen maba jirta takbiirtaag nin gacmo kor inta loo qaado lasii taagnaanayo oo gacmaha laabta la saarin maba jirtaba lasii taagnaanayo maxaa laga cararayaa marka rukuucda allahu akbar la yidhaahdo lama taagnae lawyaha la haysta gacmuhu meel kale leeyihi haddii lasoo tooso gacmaha kor loo qaaday aad ku ictiraaday ictidaalkiina lama sii taagnaan raba ay kuleeyihin sujuud baa loo socdaay maxaa gacmaha kor loogu sii laaban calaa kulli xaal taasay uga qiyaasteen fain kabara hamsan shan hadduu ka dhiga takbiiraha walow camdan kasba ha noqotee lam tabtul salaadaa buri mayso lianna waxa uu ziyaadiyey waa dikri dikrigaana wax meel salaada booskeedii aan ahayn ba ha dhigee nabigii iyo saxaabadiisa inay sameeyeen sugnaatay maadaama shube iyo ixtimaal culimo qabta ay jiraan in la badin karo salaadooda burin mayna dadka laakin laa yutaabicuhu mamuum mamuumkiisa ku raaci maayo fi khaamisati takbiirta shanaad shan ka dhigo salaadu jabi mayso laakiin ha ku raaci sababtoo ah sida raajixa waa mansuuq bay ku leeyihin wixii afar ka badan bal yantadiruhu waa sugayaa liyusalima macahu si uu salaada ugala baxo assalaamu calaykum tuu kala qayb qaadanayaa intaa weli takbiirtii horaan ku jirnaa markaa takbiirta afartaa takbiirood takbiirtii hore guud ahaan baa nidhi afar takbiirood wey ta koobaad baynu kusoo noqon marka wayaqra'u lfaatixata buu akrinayaa bacda alula takbiirta hore markuu allahu akbar yihaahdo buu faatixada akrinaya taa ibna cabaas bay ka sugan tahay inuu dadka salaad janaaze tukiyey oo faatixada akriyey oo yidhi weliba la jahray oo yihi litaclamuu annahaa sunna inay sunno tahay baan saa u yeelay in lala jahra ma ahayn kor loo akriyo laakiin meesha faatixa in la akriyayo inaan idin maqashiyaan rabay ibn cabaasna waa saxiix bay ka sugan tahay asalka qisaduna waa bukaari baa wariyey ziyaadaadkan inuu la jahray ana nasaa-i iyo kayrkii weeye waa sugan tahay taasi waa faatixadi wayundabu waxaa sunna atacawudu shaydaanka in la naaro acuudu billahi min ashayaan rajiim la yihahdo wata'miin faatixada markaa dhamayso aamiin la yihahdo aad tiraahdo duuna alistiftaaxi wasuurati in wajahta wejhi iyo la akriya sunna maaha suurad in ka dambaysa faatixada la akriyana sunna maaha halkan afar arrimood buu sheegay salada koowaad tacawudka wey waayo salaadii kalena waa looga qiyaasan faatixana qur-aana waad aqrihi doontaa ilaahayna wuxuu yihi faidaa qara'ta qur'aana fastacid billahi min ashayطaani rajiim ta'miinkana markii faatixada dhameeyo qof wala daalin hadduu yidhaahdo aamiin in la yihaahdo meeshan salaada janaazada ducaa loo joogaa ducaduna aamiin in la yidhaahdo salaadihii kalena waa ku soo aroortay fadli dheeraadana nusuustu way u sheegtay oo nabigu waxay kamid tahay labadii uu yihi sala allahu alayh ali wasalam yahuud idinma xasdaan say labada idin ku xasdaan waxaa kamid ah atamiin aamiin marka la yidhaahdo labadaan sunna maaha istiftaaxa iyo suuradda waxay dhahan salaadani waa salaad gaaban qasadka iyo hadafkuna maydka mayidka in loo duceeyo weeye waxaase waxaan u ogolaanay tacawudka iyo taamiinkana wax gaagaaban oo fudud weeye istiftaaxa laakiin waa dheer yahay waana dheeraan karaa suuradduna waa dheeraan kartaa haddaa fasaxda qadarkeed goyn baa lagu dhihi waxayba kaa mashquulin ba qadabkii ducaday kaa mashquulin ma istiftaaxa mise waxa kale istiftaaxa wax daliil oo khaasa ma arag laakiin suuradda xadiidki ibn cabaas riwaayada nasaa-i waxay leeyihiin faqara bifaatixati kitaabi wa suura faatixada iyo suura u akriyay wuxuuna yihi litaclamu anahaa sunna halkaa marka la eega xadiidka ibn cabaas ee fi saxiixi ama sun nasaa ku yaala ee jumlada saxiixada ay ku jirtaay waxaan ka garanay madhabka masalada yihaahdeen sunna ma ah suuraddu inuu daciif yahay baan ka garanay marka suuraddu ay ku jirtaa maadaama nabiga ka sugan tahay sal llahu alayh ali wasalam takbiirtii hore faatixadaad akriyi suuratanna waad ku dari kartaa wayusalii cala nabiyi buu ku saliyi sal llahu alayhi wasalam bacda athaaniyati takbiirta labaad kadib iyadana waa sugan tahay oo sunada nabig ala slam waxaa ka sugan xadiidka abi sumaamata bni sahlin inuu yihi nin saxaabada kamida ah ii sheegay salaada janaazada markii la tukanayo inay tahay imaamku inuu takbiirsado marka hore kadibna faatixada u akriyo kadibna hoos hoosna u akriyo kadibna nabiga ku salliyo kadibta haddaba waxay ku beegan tahay ragcadda labaad ama takbiirta labaad ilan takbiiraadkiibaa maqaamu rakcay gelayaan bay yihaahdeen oo janaazadii salaad baa lagu magacaabay iyadoo aan rukuuc iyo sujuud midna lahayn iyo atixiyaadii midna aan lahayn qiyaam iyo takbiiraad iyo waxa la akriya haddana salaadihii ka mid tahay uma yadcuu lilmu'miniina wuu u ducaynayaa kadib takbiirta saddexaad gadaasheed laga bilaabo ducadii wey ta labaad markii aada allahu akbar tiraada nabiga ku sallidana ducada waad iska sii bilaabi kartaa ta saddexaadna intaad la sugtoo takbiirsato ducadii waad bilaabi kartaa yaad u ducayn kow muuminiinta guud ahaan baad ugu ducay uma yadcuu lilmayiti bacda athaalisati ta saddexaad kadibna meydkaad u ducayno ducada khaas baad uga dhigi fayaquulu wuxuu ii ducooyinkii waa kun qayb kamida ah. ducooyinka soo arooray way fara badan yihiin muslimiintoo guud ahaan loogu duceeyana way soo aroortay meydkoo ducooyinka qaar lagu khasisana way soo aroortay isagu xoogay isku jaangoysa oo midba qaybta laga soo qaaday nooc yar jac buraweg buu halkan isugu keenay una badan xadiidka abi hurayra radi allahu canhu ardaa allaahuma hadaa cabdika wabnu cabdayka ilaahu qofkani addoonkaagi weeye labadaadii addoon baana dhalay waxay leeyihin hadday dumar tahay allahuma ina haadihi amatuka baad dhihi kartaa addoontaadii wey kharaja waa ka soo baxay qofkani jumladan allahuma hanaa cabduka wabnu cabdika maa cabdayka waa min xadiisi abi hurayra oo way sugan tahay kharaja kasoo bax waa ka soo baxay qofkani min rawxi dunyaa adduunyada hawadeedii iyo dabaysheedii ama raaxadeedii wasacatiha waasaceedii uu maddameed u lugeynayo socsocday ka sookad wa maxbuubuhu dadkuu jeclaa isagu iyo waaxibaauhu kuwii jeclaay fiihaa adduunyadii bay joogaan adduunyadii uu ka soo tegay waasacnimadeedii iyo intuu adduunyada isaga ku jeclaa iyo intii isaga ku jeclaydba duni buu kaga soo tegay xaggee soo aaday ilaa dulmati qabri qabriga mugdigiisu aday iyo huwa wamaa huwa laaqiihi iyo wuxuu qabrigaa kula kulmi doono khayr iyo shar mid una intaa jumladaasi waa iska ducooyinka iska banaan ee kaaditaanka ah weeyaan alfaada xadiidka kumaanan arag kaana yashhadu an laa ilaaha ilaa anta wuxuu qiri jiray alla xaq lagu caabudoon adi ahayn inaanu jirin waxdaka adoo keligaa ah laa shariika laka wax kula wadaaga unan jirin wa ana muxamadan cabduka rasuuluka inuu yahay buu qiri jiray inta anagu daahirka aan ka ogeyn hase ahaatee wa anta aclamu bihi adaa naga og mina anaga wixii hoos u qarsoon iyo run ahse xogtiisa dhabtaa adaa naga og annaguse daahirka inuu shahaadada tawxiidka iyo risaalada qiri jiray baan ogeyn intaa jumladaas kaana yashhadu ilaa waan tacnau bihi minaana waa xadiidka abi hurayray kamid tahay oo way asaxday allahuma inahu isaga qofkani nazala bika aduu kugu soo degay oo marti ku yahay wa anta adiguna khayru manzuulin bihi mid lagu dego oo marti loo noqdoo la muto baad ugu khayr badan tahay raxmadiisuna ugu waasacsan tahay intaana maaha arag wax oo marfuuca wa asbaxa faqiiran wuxuu noqday mid u baahan ilaa raxmatika naxariistaada wa anta ganiyun adna waad ka maarantaa can cadaabihi cadaabkiisa inta jumladana waxay ku asaxday xadiidkii yaziid ibni rukanata bna cabdilmualib ducaduu nabiga ka soo guuriyey bay jumladaasna ku jirta xadiiskuna waa asaxay waqad ji'naaka waxaan kuu nimid raagibiina anagoo rajaynayna ilayka adiga shufaca ah unay ergeynayna lahu isaga erge ka ah annagoo isagana erge ka ah adigana kaa rajaynayna oo kaa dalbanayna inaad naga bashana rajaynayna ayaanu halkan kugu nimid allaahuma in kaana muxsinan haddii uu wanaag sameeyey fazid fii ixsaanihi wanaagkiisii u ziyaadiyo u badi wain kaana musiihan hadduu xumaato sameeyeyna fatajaawaz canhu ilaahu iskaga dhaaf jumladaasna waxay ku sugan tahay xadiidkii abi hurayra radi allahu canhu ardaahu walaihi la kulan biraxmatika naxariistaada waridaaka raalli biraxmatika ridaaka ay waridaaka ilaahu kula kulan waqihi ilaahu ka badbaadi fitnata alqabri wa cadaabah qabriga fitnadiisa iyo cadaabkiisa fitnadu waa su-aalaha munkar iyo nakiir bay markaa ku dhici waftax lahu ilaahu u waasici fii qabrihi qabrigiisa wajaafi larda dhulka ka fogay can jambayhi labadiisa dhinac waxaa loo baryayaa xadiidkii ahaa qabrigu dakta iyo qabashuu leeyahayo ay marfaa u isdhaafayaan laakiin cid ka badbaadiyo baaba iska yar nabigu wuxuu yihi hadduu qof ka badbaadaya taas lanajaa minhaa sacd bnu mucaadin baa ka badbaadi lahaa sacd bnu mucaadinna waxaaba la gaarsiiyey itazal carshu limowti sacd bni mucaadin carshiga ilahi ba u gelgishay waxaa kaloo la yihi lamanadiiru sacdin fi ljanati khayru min addunya wamaa fiiha fasaleetiga uu ku leeyahay sacad jannada u yaalla hal fasaleeti u leeyahay addunyadiiy wax o dhan ka khayr badan ninkii sidaa ahaaba waxaa la qof hadduu ka badbaadaya ninkaasaa badbaadi lahaa halkaa waa la ysu fadhiyaa marka meeshaan ujeedaa waa la ysu fadhiyaa tag mar waa la iska siin sida qaalibkaa xataa biraxmatika wuxuu yihi walaqihii la kulan biraxmatika raxaystaada almna darteed alamna min cadaabika cadaabkaaga inuu ka badbaado xataa tabcahahu ilaa soo saarta aaminan isagoo aamina ilaa janatika jannadaada yaa arxama araaximiin inta naxariisata kii ugu naxariis badnaaye dacooyinku hal qaacida qabso wax kastoo dacoo meydkaa loogu duceeyaay waa banaan tahay oo waa furan tahay oon dembi ahayn in la habaaro lama ogola oo ilaahay naar iyo cadaab loo weydiiya lama ogola in wax xaaraan iyo dembi ah adigu ay wanaag kula ahna loo dalbana lama ogola laakiin ilaahay janno iyo khayr in loo weydiiyo naar iyo cadaabna laga magangeliyo oo ducadu intaa uu isugu imanayso ilaah uu jannanagii cadaabna ka badbaadi ducay alla bari oo dhan horta aakhara la baryaa intaas isugu yimaadaan baligaa sheeka soo tax soo wad soo wad soo wad walidalika nabig ala sl markuu wiilkii ku yihi maxaa ku ducaysataa wuxuu yihi aniga laa acrifu dandanataka walaa dandanata mucaadin nuunuudan fara badanad akriyayso iyo nuunuudan fara badanee mucaad akriya ani ma aqaano ilaahay jan weydiista cadaan baan ka maangalaa bu nabig wuxuu yihi xawla hanu dandin fara badan ma aragtay intaas baanu ku wareegeysanaynaa ilaahay janna weydiista cadaabna ka magan intaan baanu ku wareegeysanayna waxaan akriyayno gaaftan aqdaqaajinayno intaan baanu dul wareegeynaa iswacdina waxaa allaha ka cabsan u isugu yimid duca aakharana ilaahu jannanaysiyo cadaab niga badbaadi bay isugu timid rabkaan waya madhaafaanka marka intaan un baa lagaa rabaa meydka ilaahayna uga barido haddaad sii kala dhigdhigto sii faahfaahisana ziyaadatu khayri weeye nabigu mar si caama ah waa u duceeyo wuxuu yihi allahuma kfir lixayina wamayitina washaahidina wagaa'ibina wadakarina waunsaana riwaayadka qaarkood waxayina wamayitina lafdi hore ahayd allahuma an axyaytahu mina faaxiya cala lislaam waman tawafaytahu mina fatawafahu cala liimaan inta waa ku duceey ilaahu qofka yaga nool iyo ka dhintay udambi dhaaf ka maqan iyo ka joogaba ilaah u dambi dhaafo ilahu qofkaa nooleysay islaamnimo nagu noolee qofkaa dishana iimaan ku dil ducadaasoo kooban mararka qaarkood nabigu waa akriyay sala allahu alay wasalam saa darteed bu wuxuu yihi waxasuna waxaa wanaagsan an yuqadima calayhi ducadan inuu ka hormariyo allahuma kfir lixayina wa mayitina wa shaahidina wa wa kabiirina wadakarina wa untaana allahuma naxyayta mina faaxiya cala islaam waman twafaytahu mina fatawafahu cala liimaan taasi nabiga ay ka sugan tahay xadiidka abi hurayra weeye radia allahu canhu ardaa ducadaa horudhac inuu ka dhigo ducada caamkae lilmuminiina fiican maydka in si gaara ah loogu duceeyana nabigu waa amrayo wuxuu ismayd haddaa ku tukanaysaan faaklisuu lahu ducaa ducada isaga u saafi yeela qalbi khaalis ahna ilaahay ugu barya saa darteed buu qaar ugu duceeye nabigu allahuma caafih wacfu canh waqfir lahu waaqrid nuzulahu wawasic mudkhalahu waqsilhu bilmaai wاthalji wاlbarad wanaqihi min adunuubi wاlkhaطaaya kamaa yunaqa thawb abyadu min adanas ducadaa nin saxaabi oo salaada ku jiray janaazada wax ka tukanayay baa maqlay markii lasoo baxay buu sheekay wallahi wuxuu ducadu nabigu maanta duceeye nabiga ducaysa waa la aqbalaya waxaan is iri wuri alla yaa kaa dhiga ninkaa maydka ragga aakhare jacaylkoodii inaga du jacaylkeena ma qoraynaysaa oo la tukanayo kaa dhintay yaa kaa dhiginan dhihna ilaahay baan kaa dhigin maahane aakhare waxaa ku qamaama ninkii wax og ninkii wax rasmi ah ku huba aakhare ha ku qamaamo laakiin ninkaan isku hubin wuxuu tegi doonaay isna dabada ha warwareejiye wy laakiin amadoon hama dooni kol dariiqa waa lagu marin wayaqul wuxuu dhihi fi salaati salaata calaa ifli ilmaha lagu tukanayo ilmahan dembiba malaha isage maxaa la dhihi ducada waad soo martay wasagiirina wa kabiirina kaanaga yar iyo kaayaga weyn ba waa duceeye dhadigii labadba maca hada haani ducadan labaad allahuma fir lixayina wa mayitina marka akriya kadib duca tilmaamaysa ilmahan gaar tilmaamaysa oo ah allaahuma jcaluu waxaad ka dhigtaa faratan hormhorbaxayo ceelalyo uga dhigayo hormuud liabaweyhi labadii dhashay wa salafan mid ka horeeya uga dhig wa dukran kayd uga dhig wa cidatan waana uga dhig waictibaaran mid ay ku caqli qaataan uga dhig washafiican mid u shafaaca qaada uga dhig wasaqil bihi ku xusleen mawaasiinahumaa miisaankooda aakhiro waafrid sabra sabirna ilaahu ku sii daayo oo kusii da calaa quluubiha qalbigoodana ilaahu sabr kusii daayo sabr ku daadi oo qalbigooda sabr midkuu ku xasila uga dhig tanna waa ilmahan macnaha guud ee uu tilmaamayaay waa macaani wanaagsan wax nasoo diidayana ma jiraan oo baabku waasic weeye laakiin nas gaaroo usoo arooroo sidana anigu garan maayo waxay leeyihin sababta halkani faratan iyo salafan iyo dukran isku mid weeye ilmuhuna nabigeenna waxaa ka sugan alay slatu salaam haddii uu isaga oo yar dhinto inuu kayd waalidkii ka horeeya yahay aakhare marka la tagana ilmaha yari waalidkii uu shafaaco qaadayo qofkayba laba iyo saddex ka dhintaan yar yar ahna inay farqaha intay ku dhagaan ay ilaah ilaahu jannada la geeyo maahane siiba daymeyn halkaa markaad gaado waxaad iska jeclaan doontaa carruurtaada yaryar inay kaaga soo dhamaadaan waad ka jeclaan doontaa laakiin hadda xaal hadduu weeyo markuu dhinta waa ka dhixi oo lama jecla laakiin ogow taasi hadday kaa horeeyaan aakharay kuu shafaaca qaadi ilaahay bay kuu bari ilaah noo sii daabay dhihi taas maxaa ka fiican maxaa ka fiican lama arko wacidatan wacdiya waana uga dhigo iyo ictibaarkuna waa isku mid ay kuwaana qaataan mar waa lagu waana qaataayo adduunyada waa laga wada tegi waan da-yarahayna yar loogu waani maayo oo haddaad yar tahay in cimri kuu dhimayo sii noolaan isku hadlayn mayso waayo kii yaraay aada dhashay kaa horeeyeyba haddii kii aada dhashayba isagoo yar dhintay adigu weli inaad yaraha yar tahay oo cimri kuu laaban yahay inaad isku hadlayna kuugu filan waxaa kaloo waana kuugu filan tahay waan dembiyarahay la laysu dayn maayo malakumowdka iyo ajashu ma dambaabin ma taqaano waan khayr badnahay iyo anuu khayrkaan iska jeclahay iyo ma dembi baan galay maxaan u dhiman mas'aladu maaha oo hadday saa tahay kan sabige sagiirkaa dembiguu galay uu dhiman maxay tahay masaailka kayga masaailka ay cajziga ku rida bay ahayde meelay ka baraan waayeen nimankii geerida si kale inay ufasiraan isku dayay niman baa geerida iyo malakumowdka iyo aajaashi ay kareen dadkan waxay yidhaahdeen markuu dhimanayo xubnihii jirka ahaa ee shaqaynayay baa hawl galay markay hawl socodkii iyo shaqadii iyo circulationkii baa iska fadhiistay waxaa la yidhi waan garanay qofkii waa yeelay ama xanuun ku dhacay ilmaha yarka een meella laga haynin ee dhintay muxuu yahay markaasaa laga soo tago kuwa shilka ku dhintay xubnahee shaqo galay oo hawshoodii gabay maxay yihiin qofkan waddahood istaagay bilaasado aan la garanaynin isagoo caasimaad qabaan intuu seexday maydu lagu soo toosay muxuu yahay de qofku waxaan jirin marka hore hadduu isku dayo meelo badan haduu meel yar mariyo meelo badan baa ka hor iman oo meel u dhaafo waayo marka ilmihii yaraan iyo dembi anuu marihii la isu dayn maayo adoo khayr badan oo dembi gelin baa nafta lagaa qaadi walidalika ambiyadiina waa dhinteen waana kugu filan ilmahaagiina waa aasi markaad meel godoo madow ilmihii intaad gelisa kasoo dhaqaaqdo isweydii waad jeclayne maxaad u qaban kartaa waxba biyihii caan ugeyn kartaa maya waa aradan yahay qari aradbax ugey maya waxaad k ku cashir qaadan intaad duni wada joogtaan si kasta isu jeclaada saaxiibba ahaada isdhala halkaa markaad gasho cid kuu soo gulman karta birman ma jirto cidasan wax tibaaran kugu filan wasaqil bihi mawaasiinahumaa miisaankooda kaara ku cuslayo sabirna ilaah ugu deeqo de ajirka waxaa la helaa masaaibka markii sabirkeeda aada yeelato saddexdii taa takbiiroodii horean dhamaynay salaadii ka baxnaan qarka u saaranahay wa bacda araabicati takbiirta afraad markuu dhameeyo wuxuu leeyahay allahuma laa tuxrimna ajra ilaahu meydka aan ku tukanay ajirkiisa hanaga qalin oo camalka iyaga camal bilaa ajira hanaga dhigin walaa taftinna bacda gadaashiina hana fitnayn waqfir lanaa walahu annaga iyo isagaaba ilaahu noo dhaaf riwaayada xadiidka abi hureyre kamid tahaye walaa tudilanaa bacdahu bay riwaayaadku u badan yihiin gadaashihaana dhumin way asaxday laakiin mas'alada qeybka ah bacda araabica hala dhaho xadiidka kuma jirto xadiidka allahuma kfir lanaa walawdi unbuu ducadii dheerayd unbuu kamid yahayo walaa taftirnaa bedelkeedana walaa tudilanaa bacdahu riwaayadka qaarkoodna taftirnaa way sheegaan kadib maxaad samayn uma yusalimu wuu ka bixi tasliimatayni laba salaamo naqsi assalaamu calaykum ya asalaamu calaykum baadihi sida salaadii caadiga ahayd adlaamsxudna waxaa ka sugan in nabigu ala slam salaada janaazada tasliimta uga bixi jiray sida salaada kalaba tasliimta uga baxo salaadii kalena labay ahayd janaazaduna asalka waa laba laakiin salaada kale mid unbaa rukni waajiba ahayd janaazana waa sidii mid unbaa rukni waajiboo lagu gaabsan karaa gadaal bukeeni doona daba dhegeyso salaadii janaazada ee lasoo tilmaamay maxaa sunno ah maxaa waajiba ah? mar labaad baynu kala shaandhayn wawaajibaatuhaa waajibaatuhaa sabcatun inta aan soo sheegnay waxaa waajibka ka yihiin toddoba qodob weeye anniyatu niyadu waa waajib waalqiyaamu istaaga qofkii kali kara oo nabigu taagnibu ku tukin jiray wa arbacu takbiiraatin afar takbiirood waalfaatixatu faatixada wsalaatu cala nabiyi in lagu saliyo sala allahu alayh alih wasalam waadna ducaai ducada ugu yar lilmayiti loo duceeyey ugu duceeye la dhihi karo ilaahu dambi dhaafna ha noqotee wahuwa allahuma kfir li hada lmayit ilahu maydka dambi dhaaf weeye wtasliimat lulaa salaam nafsiga midda hore ee koobaad todobada ah keliya haddaad la timaado salaada way asixi wixii intaa ka badani waa sunno iyo fadli dheeraad iyo wanaag aad barisay waay wa sharطuhaa shardiga salaada janaazaduna ka gayriha ah, salaadaha kale la dhigta طahaaradii waa shardi istiqbaalu qiblihi waa shardi satru cawrihi waa shardi makaankaad ku taagan tahay dharkaagu inay daahir yihiinna waa shardi shuruudii salaada kale ayay la dhigta wayaziidu wuxuu leeyahay taqdiimu lgasli maydka dhaqitaankiisu waa inuu horeeyaa oo salaadu meydka marka la dhaqa kadib baa lagu tukadaa ko wa allaa yataqadama inaanu ka hormarin cala ljanaazati janaazada janaazada waa inaan xagga qiblada ka marin oo maydkii la dhigay haddaa intaa dhabarka usoo duudo xagga qiblada ka martahay salaada ma asaxaysa lama ogola saas darteed maydku waa inuu xagga qiblada kaa xigo labadaa sharti baa dheer labadaa sharti taqdiimu lgasli masaa'il baa ka dhalan doona masaa'ilkii qaar ka midana way ku iman doonaan oo meydkii haddii la aaso isaga oon la dhaqin lana soo bixin karin ma lagu tukanayaa maya fi lmadhab sababtoo a ah shardigii gasligii ka horreeyaa la waayey salaad shardigeedii la waayeyna dama asaxdo oo qiila waa lagu tukan shardigu yasqutu cinda alcajzi markii shardiga la keri waayo ahaarada haddaan keri waaye satrulcawraa soo igama dhacayni tanna waa caajiz buu ka yahay maydaan la soo saari karin halkaa buranka iyo tawjiihaadka fuqahada bilaaban wa tukrahu waxaa karaahiye tahay salaadii qabla alkafani intaan la kafin maydkii oo la dhaqay oo maryo aan qabin ma lagu tukan karaa way asix laakiin waa karaahiyo sababtoo ah maydkii sharafka qaab wey si la dhaqo isagoon kafanayn dadka in lasoo hordhigo maraka qaad wey sharaf daro wey ixtiraam daro wey qofka muslimkana ixtiraam buu mudan yahay isaga oo nool iyo isagoo dhintayba fain maata hadduu dhinto fii bi'rin caal buu ku dhex dhintay laga soo saari waaye aw taxta hadmin guri baa ku dubay guryaha lixdisha dabaqee maalmaha nairobi daadanaya maal dhaweytan in bakaasi buu ku dumay maantana wuxuu ku dumay langata lix dabaq guryahan daadanaya guri baa ku degay ninkii ama god baa kusoo dubay halkii buu ku dhintay watacadara ikraajuhu in laga soo saarana way suuroobi weydey iyo wagasluhu in la dhaqo lam yusalla calayhi lagu tukan maayo waayo salaad shardigeedii weydey wey wa fii wajhin waa lagu tukan lianna shardigani cinda atacaduri wاlcajzi yasqutu oo qofkii soomeyn aan soomanin faaqidu tahuurayn biyo iyo gebagabaysi ciidba waayey uu tukan soomaynaan soomarin tan maxaa ka duwan halkaana wej kaloo madhabkaa wey laakiin qowlkana madhabka muctamadka kaas kaaga dhiga ayib masaa'il salaadii la xiriiraa ina soo maray ninkii takbiirihii qaar dhaafaan muxuu samayn waman sabaqahu imaamu qofkuu imaamku kala hormaro bibacdi takbiiraati takbiirihii qaarkood axrama wuu la xiro u xiranayaa wa qaraa wuu aqrinayaa waraaca wuxuu ilaalinayaa oo tixraacayaa fi dikri adkaarta la aqrinayo tartiiba nafsihi isaga naftiisa isagay tagtib u kala horeysay salaadiisa imaamka halkaad kaga soo kaga xiran waxaan ka dhigaynaa afarta takbiirood iyo mid walba waxa ka dambeeya afartii ragcadood iyo mid walba wixii ka dambeeyey halkaad kaga soo xirato adu takbiirtaadii hore weeye isaguo salli iyo duca wuxuu doonaya akriye faatixad aqri mid labaad baad ka soo gaada baa takbiirsaday wuu ducaynayaa aduu salligaad aqri tii saddexaad baa la soo gaaray assalaamu calaykum iyuu ka baxay waa takbiirsanoo waa ducayn kadibna waa takbiirsanoo assalaamu calaykum taadi baad dhihi nin salaadii laga horreeyey baa tahay tartiibka maxaad ilaalin adiga kaaga leanna waxaynu soo marnay waana cinda aljamhuuriye qofka salaada gadaal ka soo gaaray waxa uu tukanayo waa salaadiisii qaybteedii hore ee maaha qaybtii daba salaada kamaadan soo bilaabin salaat ljamaaca masaladii aan kusoo marnay weli tixgelinayaa raacaya fa sallama imaamu imaamku hadduu salaadii ka baxo kabara maa baqiya intuu hadhee takbiirood buu takbiirsanayaa wayaatii bidikrihi adkaartiisiina waa la imanayaa uma yusalimu kadib buu salaama naqsanayaa masalaa timid marka janaazadiiba haddii lala boodo ka waran adigoo dhamaynin janaazadiiba haddii lala kaca ka waran wayundabu waxaa sunaa anlaa turfaca aljanaazaةu inaan la qaadin xataa yatima almasbuuqu ninkii laga horeeyey ilaa uu dhamaystirta salaatahu salaadiisa waa sunno waajib maaha haddii la qaado way ka dabategaya waa dhamaystiri walaa tubtilu acmaalakumna waa dariishan wey walaa tubtilu acmaalakum camalaad si sharciga ah ku gashay ha burine dhamaystir ducadu wayn gaaraysa oo maydka qabuurta inta kor loo taga loo duceeyaba sooma gaar ilaahay baa ka dabageynay aduu salaadii dhamaystiro dadkana mayna dambaabin adoo dhexda ku tiro ku arkaan haday meydkaa qaadaan mayna dambaabin laakin sidii ficlay mayna yeelin falow ka baran imaamu hadduu imaamku xirto caqiba takbiiratihi alulaa takbiirtiisii koowaad kadib buu xirtay kabara macahu waa la xiranayaa waxasalataa labadii takbiiroodna way israacayaan wasaxata canhu qiraaatuna way ka dhacaysaa imaamkii masbuuqa ad ahayd baa laga hadlay haddii allahu akbarti aad tiriba imaamku tii labaad allahu akbar sabaro faataxay ahayd sooma in la akriyo allahu akbartaa tiri adoon faatixay dhamaynin ama aan gaadhin buu tii labaad takbiirsaday allahu akbar baad la dhihi waad socon faatixadiina saqatat canka way kaa dhici oo haddii aad salaada caadiga aba ah allahu akbartaa tiraada uu rukuuco intaad raacdo soo faatixadu kaama dhici jirin kaama xambaari jirin maamku ha tanna waa sidii oo kaleeto wey imaamku salaadu waa salaad masbuuqna waa masbuuq faataxa wuu xambaaray wuu xambaaray booskii faataxada hadduu ku dhaafay imaamkaa kaa xambaari walaw falu kabara imaamu imaamku hadduu takbiirsado caqiba takbiiratihi ay takbiirati masbuuqi waa midkaa masbuuqu noqonaya ninkii hortii salaada la galay takbiirtiisii alulaa ee horaba markuu allahu akbar yii imaamkii baa takbiirsaday tii labaad kabara macawta labaad buu la takbiirsan waxasanataa labadii takbiiroodba fadligoodu buu heli wasaqaa canhu qiraatu faatixadiina bay ka dhici walow kabara hadduu takbiirsaday imaamki wahuwa fi faatixati isagoo faatixada ku jira adoo faatixadii bartanka maraya buu takbiirtii labaad wax yar buuba kaa horeeyey allahu akbartii horaa tiri faatixadoodan dhamayn bu isagu tii labaad u gudbay qaacaha wuu joojin faatixada wa taalaca wuu raaci masbuuqu sidiisa faatixada dhexda kaga tegi jiray wy sida salaadii kala raaci walow ka bara imaamu imaamku hadduu xirto salaada takbiiratan hal takbiir buu xirtay falam yukabir hal imaamu imaam kama takbiir kama daba takbiirsanin xataa kabara alimaamu bacdaha ilaa imaamku tii ka dambaysana uu takbiirtado batalat salaatuhu salaadsi way buraysaa takbiirihii uh, rakacaadkii ay joogaan imaamkii baa rukuucay oo ragcaddii soo dhamaystay adna weli waa taagan tahay ragcaddii labaad buu galay fatalad salaatu kan soo marnay saddex rukni hadduu dhaafo waa inaad ka daba tagtaa taada joojisa hadhow dib ka qadaysaa baan soo marnay saddex rukni waa rukuucay waa ictidaalay waa sujuuday waa saddex waa juluuskii buu la yimid waa afar kii shanaad buu la yimid oo sujuudiya kadib buu soo istaagay intaana sii hore u taagan tahay jamaacada waxaan ku naqinay batala salaata tanna takbiirtii baad la ku jirtaa uu kaa tagay mid buu takbiirsaday taada wuu dhameeyey wixii la xiriiray ii buu dhameeyey ku xigtay kamaala dabata adoon soo gaarin buu sii kaa sadexaad u gudbay batala salaatuga ragcadihii baaba isdhaafay halkaasaa looga qiyaasanayaaye daliil gaara maaha waman sallaa ninkii tukada yundoog lahu waxaa sunna wa anlaa ah, yuciida misa soo celcelin oo salaada jamaacada lagu soo celcelin jiray tan maaha aha laakiin warkaas waxbaa ku jira nabigu alayh salaatu wasalaam intuu janaaze tukaday haddana mar labaad uu tukaday baa jirta yowma uxudin goobtii uxudna uu ku tukaday qabla wafaatihi ilaa sideed sano kadib muddo taqriqiyaasii ahna intuusan geeriyooninna qubuurtii shuhadaa intuu tagay buu kusoo tukaday nabigu sala allahu alayh ali wasalam sooma soo celinin salaada marka waman faatatu ninkay ka tagto salaadii janaazada sallaa cala alqabri qabriga kolkiisu ku tukan in kaana yawma mowtihi haddii uu ahaa qofkaa maalinkuu geeriyooday baalidan qaangaad caaqilan wax kala garanaya wailaa falaa haddii kala maya meyd baa dhintay adoon ku tukan baa la aasay haddaad maalinkii uu dhintay ee la aasayay qaangaar caqligiisi joogo miyir qabaad ahayd markaad doontaad ku tukan qabriga dushiisa uma daliil baa loo hayaa jumla guud ahaan sida duduubka guud haa daliil baa loo hayaa nabiga xilligiisa alayh salaatu wasalaam gabar baa habeen dhimatay masaajidka xaaqistay saxaabadu way fududaysteen oo nabigu iyagoon sheegin ba habeennimo aaseen maalintiibu wuxuu yihi waraway gabadhi waxay sirkule way dhimatay dhimatayoo waanaas oo maxadii soo geysiin weydeen bu intuu ka xanaaqay uu soo kacay oo qabrigeedii tusa buy qabrigii baa la tusay uu ku tukaday mayd la aasay oo lagu tukaday soomaa la arag waktigu waa gaabnaa haddaan dhahdo kuwii uxudee la aasay sideed sana kadib uu ku tukaday nabiguna haddaba wakti gaabanaya wakti dheer inayna ay xayireyni waad aragtay soomaa maydkaadan ku tukani waa ku tukan kartaa waktiguba ha dheeraadee saawiya hadalka waxaad ka fahmaysa waxa loo codsanayo wayajuuzu waxaa banaan an yusaliya inuu ku tukado cala algaa'ibi qof ka maqan can ilbaladi magaalada uu joogo wain qarubat haba dhawaata masaafatahu masaafadiiy meesha nolosha uu ku jiro haba dhawaatee walaa yajuuzu ma banaana calaa gaa'ibin mid maqan oo fi lbaladi magaalada dhexdeeda ah magaalada dhexdeeda asalka magaalada dhexdeeda durbe in laisgaari kara wey intaad ka maqnaato war ninkii xawey sawtii baa lagu aasayaa ama ka meelaha ka karigaakow qubuurta inuu yaallaaye war nin ma gaari karne siiskaa lagu tukanaye keenana qaaib kaga tukana lama ogola ku yiri waayo haddaas de daacad dhabkaasa waad gaari kartaa itag laakiin magaalo kale tulooyinka magaalada ku xeeran eh ama dikadeh ama dhinaca kale aad dariifa ubax ama dhinacyadan kale u baxduu ku dhintay meeshiiba adduunkii waxaa sahlay telefoon hadduu naf baxay baa lagu dhihi adduunka meesha ugu dambaysa meesheeda waabi hore dee ninkii tuulo ku dhinta meel lagu tukado tukadoo la aasay baa dib laga baqli jiray sooma qofkii waa dhintay meeshana inalama joogo ma lagu tukan karaa wuxuu ku yihi haa maradu magaalada ka baxsan yahay haba dhawaado meel dhowba ha noqote oo maxaa loo daliishaday nabigu najaashi buu ku tukada arlum a xabasha ku dhintay maalinkuu dhintay baa loo loo waxyooday wuxuu yihi ina akan lakum qad maata uu dhintay waa kuba la waa najaashi wuxuuna ku tilmaamay rajul saalix oo suuban inuu ahaa bigayri ardikum meelaan dhulkiinan ahayn buu ku dhintay dad wuu amray dadkii way soo baxeen sufuuf buu ka dhigay afartii takbiirood buu takbiirsaday salaatu janaazati cala alghayb wey jamhuur fuqahaana sidaasay u qabaan bilaa sharطin walaa qaydin maradi magaalada ka baxsanta culimo yar baa waxay qabaan aada u yar haddii uu meesha uu ku dhintay lagaga tukaday lagu tukan maayo waxayna daliishadeen xadiidka waa laba arrimood bay cuskadeeno waxay lahaen horta nabiga alay isalaatu wasalaam inta iyadoo ka maqan dhimatay najaashi keliya ma ahayn isagooma magaalada ka maqan ama dad ka maqan yihiin dad badan oo saxaabada ah dhintay waxaan najaashi ahayn oo meesha ka maqan oo ku tukadayna ma laha haddaba waxbaa jira uu najaashi dadka kale kaga duwanaa wixii haddaan doondoonay xadiidka nabigaan ka dhadhansanay wuxuu yihi ina akan lakum qad maata bigayri ardikum meelaan dhulkiina ahayn ah, meelaan dhul muslim ahaynoo wax ku tukan tukanuusan haysanin buu ku dhintay wey intii dhulkaa muslimiinta ku dhimatay wuxuu ku tukaday nabigu lama arag hadday tahay qof kastoo maqan oo dhintay ha lagu tukada nabigu ku tukan lahaa intii badnaydna wuu ka tegay kana gaar buu ugu tukaday meelaan dhulkiina ahayn oo cidlou ku dhintayna waa yidhi ninka cidlo ku dhintee lagu tukan ha lagu tukado waana hadal aada wajiih waawey ayib walow wajada hadduu helo wujida haddii helo bacda man tuyuqina qof la hubsaday mawtuu geeridiisii gabal kamida xubnihii silkiisa wax kamida baa la helay qofkan inuu dhintay waan hubnaa madfac baa ku habsaday gacan biibaysaan helay lug duulaysaan helay madaxiio meel yaallaan helay qofkani shil baabuur buu galay in bayar baan helay suugiya waxbaa heshay diyaarad baa la burburtay dad iyo xariiq baa ku dhacay qofka dhimashadiisii waan hubnaa xubin kamida baan helay isagii kamida usila waa la dhaqayaa wakufina waa la kanfayaa wasulliya calayhi waa lagu tukan maxaa loo xihay shardigana man tuyuqina mawtuhu waxaa dhici karta qof nool in xubnihiisii qaar la helo ama uu cadow gooyo ama xuduudii loo gooyo iyo qisaas sariqayaa gacanta loo gooyey waay xiraabadiibaa isdhaaf isweydaar loo gooyey qofbuu gacan gooyo gacantaa la gooyey ma lagu tukanayaa gacantaas maya walow gacantaa banaanka taalaay hadda abwaabu salaati janaaza aan joognaa mogtahay axkaam badan ay leedahay waa u fara badan oo mid hadda kuwa hadda taagan ay aada u dhib badan yihiin oo laleeyahay nin tuugahaa ah, gacan haddii laga gooyo inuu gacantii qaato oo isku ceshado ma loo ogolaanaya su-aal ayib haddii loo ogolaado gacantii ma nijaaso uu wataa maa ubiina min xayin fauwa baytika hadii la yihi mise uu ku cibaadaysan karaa haddiise qof ii yimaado gacantay gooyo oon gacantay soo qabsado ku dhejistay si fiican igu dhegto qisaas gacantii in la gooyaan ma ku leehay haddiise isagii aan gooyo intuu ku dhejisto ugu dhejisli weydo aniga wax daalac maa liisoo raaca oo masaa'ilka tatawulka tiqniyada ee caafimaadka iyo kabitaanka iyo farabatay gacantii xaggee la geyn ma la aasi se qashinkaa lagu dari xubintii xadiga loo gooyey qisaasta oo masaa'il fara badanoo iyadoo baabkeeda hadda ma joogna dambaahul qisaas iyo xuduud gaarno oon halmaamo insha allahu tacaala ixasuusiya markaas wax ka tiltilmaami doona hadii ala yihahde halkaasaan caawa ku daynaynaa insha allahu tacaala si usbuuca soo socda dhexdiisala janais markaan dhameeyo baan insha allah wixii su-aalo badan ba igu yimido janaazada dadka inay ogaadaan ay rabaan baan wixii janaa la xiriira jawaabo ka bixin doona hadii ala subxanak allah biamdiga ashhadu la ilah anta atubu ilayk